bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo koowaad oo suuratulacraaf ka mid ah alla subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay dhowr qiso ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala suuradda noogaga warramayaa qisadii nebiyullaahi nuux ayaa ugu horraysay oo ilaahay subxaanahu wa nooga soo waramay waxaa noogugu soo xigsaday qisadii nebiyullaahi huud iyo qownkiisii reer caadahay marka waxaa weeye taas ayaynu ku dhex jirnay oo aynu maaragtay aayadihii ku tacalluqaaya aynu ka waramaynay nimankii reer caad waxay yidhaahdeen nebiyullaahi huud ay ku dhaheen huudow ma waxaad noola timiday inaan alla keligiis aanu caabudno oo aanu ka tagno wixii aabbaa'deen ay caabudi jireen noola kaalay bay yidhaahdeen waxaad noogu goodinaysid oo cadaabaad aad run sheegaysid arrintaas ayuu marka nebiyullaahi huud uu ka jawaabayaa alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi huud qad xaqeeqaha waqaca waxaa ku waajibay calaykum korkiinna min rabbikum xagga rabbigiinana idinkaga waajibay rijsun cadaab ayaa idinkaga waajibay iyo waqalladun caro ayaa idinkaga waajibtay atujaajiluunanii ma waxaad igula doodaysaan fii asmaa'in magcan miyaad igula doodaysaan asmaadaasoo samaytumuuha aada magacowdeen antum idinka iyo wa aabbaa'ukum aabbayowgiina asnaam aad ku magacaawdeen asmaadaasoo maa nazala allaahu alla uusan u soo dejin bihaa ay bicibaadatihaa cibaadadeeda min suldaanin xujo uusan u soo dejin fantadiruu korta ayuu dhahay cadaabka innii anigu macaku micigiina ayaan ahay min almuntadiriina kuwa koranaya mid ka mid ah nebillaahi huud markii nimankaasi ay noqdeen niman mucaanidiina oo waxa weeye wixii loogu naseexeeye ay qaado waayeen waxa uu yidhi qad xaqaaqaha wajaba wajaba macnaha waxaa weeye xaqa wasabata weeye waxaa ku sugnaaday oo waxa weeye idinku waajibay oo idinku dhacayoon shaki ku jirin qad xaqaaqaha waqaca waxaa ku sugnaaday oo ku waajibay calaykum korkiinna min rabbikum xagga rabbigiina idinkaga sugnaaday rijsun cadaab ayaa idinkaga sugnaaday iyo waqallabun caro oo ilaahay subxaanau watacaala idiin caroodo atujaadiluunanii ma waxaad igula doodaysiinow dhahay fii asmaa'in asmaa magcaan weeye samaytumuuhaa aad magacaawdeen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabayowgiina weeye asnaama aad ku magacaawdeen asnaam aad caabudaysaan asmaadaasoo maa nazala allaahu alla uusan u soo dejin bihaa bicibaadatihaa cibaadadeeda min suldaanin xujo oo wax xujo iyo burhaana oo ilaahay subxaanau watacaala in lagu caabudo oo u keena aysan jirin fantadiruu korta ayuu dhahay markan waxaa weeye waa u digayaa fantadiruu korta ayuu dhahay cadaabka inii aniguna macaku micigiinna ayaa nahay min almuntadiriina kuwa koranaya mid kamid eh ah, aniguna waa idinla sugaayaahe wixii dhaca idinkuna suga weeye beeninta anigaadi beeliseen sidaas markuu dhahay waxaa lagu soo diray riixda la yidhaha riixulcaqiim oo ilaahay subxaanau watacaala meelo kale qur-aanku uu noogu shoogi doono fa anjaynaa waanu korinow dha ilaahay markii cadaabkii lagu soo diray reer caad hu nabiyullaahi huudow dha ilaahay iyo waladiina kuwii macahu migiisa adoo mu'miniina mu'miniinta markaasi rumaysa waxaa la sheegay afar kunay ahaayeen baa layidhi dad yar bay ahaayeen baa layidhi oo weliba waxaa layidhi iimaankooda qari jiraa layidhi sababta ay ku koraanna waxay ahayd baa layidhi waxay galeen baa layidhi meel oo xerahay galeen baa layidhi xeradii markay galeen waxaa layidhi riixdu ayaga waa usoo gelaysaa waxay ka helayaan wax ay ku macaansadaan ayay ka helayaan dadka kalena way cadaabaysaa markaas kadib waxaa la sheegay inay maka ay tageen ayaga iyo nebiyulaahi huud ilaahay ayay meeshaas ku caabudi jireen baa layidhi ilaa cumrigooda ay ka dhammaystaan alla markaa wuxuu dhahay waanu korinay nebiyulaahi huud iyo waladiina kuwii macahu micigiisa ahaaday oo mu'miniina biraxmatin bisababi raxmatin naxariis sababkeedow dha ilaahay oo minaa xaggayna ka ahaatay biraxmatin bisababi raxmatin raxmad sababkeedow dha ilaahay oo minaa xaggayna ka aatay oo annagu aanu u naxariisanay waqadacnaa waanu goynow dhahay alle daabira aladiina kuwii dabadooda waanu goynay kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna waqadacnaa waan goynow dha ilaahay daabira aladiina daabira alqoomi weeye qoomkii dabadooda aladiina qoomkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna oo ilaahay waxa uu ka wadaa waanu jiridgaynow dhah ilaahay wixii kufaarahayoo dhan waxba lagama reebin ilaahay wuxu uhi subxaanau watacaala kuwaas waanu jiridgoynow dhah ilaahay kuwii aayaadkayna beeniyey oo wamaa kaanuu anan ahaanin mu'mina kuwa rumeeya kadaguday ku cadfan tahay wamaa kaanuu anan ahaanin buu dhah ilaahay aayaadkayna mu'minina kuwa rumeeyow ilaahay halkaas marka waxaa noogu dhammaatay qisadii labaad oo reer caad iyo nebigoodii huudahay ayaa halkaas inuu uga baxnay lafadii ku xigtay ayaa maaragtay ilaahay noo sheegaya xagga zamanka waa nimanka la yidhaahdo qoomu samuud iyo nabigoodii nabi saalixa wixii dhex maray iyo wixii u dambeeyaa haddana ilaahay nooga warramaya wa ilaa samuuda sida aayaddii kalead waxaa ku qadaraysaa wa arsalnaa wa arsalnaa waanu dirnow dha ilaahay ilaa samuudda reer samuudow dheh ilaahay akhaahum walaalkood ayaanu u dirnay saalixan saalix ahay wailaa samuudowdha ilaahay waanu dirnowdha ilaahay marka hadda meeshaan saasaa lagu qadirayaa wa arsalnaa ilaa samuuda waa cadfu qisatin calaa qisatin weeye samuudkaana waxaa weeye qabiilo weeye ismujadkoodiiyaa lagu jadkoodii magaciisiyaa lagu magacaabay oo la dhihi jiraa layidhi samuud ibnu caabir la dhihi jiray ibnu saam ibnu nuux la dhihi jiray marka alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala reer samuud waxaan u dirnay akhaahum walaalkood ayaan u dirnow dhahay alle saalixan saalix ahay nebiyullaahi saalix ayaan u dirnoo walaalkood ahay walaalkood wuxuu ku ahay xagga nasabka ayuu ku ahay baa layidhi ee xagga diinta kuma ahayn sidii nebi huud baan soo warramayn maxaa yeele saalix wuxuu ahay saalix ibnu cubayd ibnu aasaf ibnu maasax ibnu cubayd ibnu xaadir ibnu samuud ayaa la dhihi jiray meeshaasay marka samuudkaas qabiilkaasi isaga soo dhacaayeen nebiyullaahi saalix iyo nebi huud waxaa u dhexaysaa layidhi hal qarniyaa udhexeeya boqol sanaa layidhi saalix wuxuu adduunyada ku noolaaday la sheegay laba boqol iyo siddeetan sano ayuu noolay baa layidhi marka walaalkoodaan u dirnowda ilaahay saalixan saalix ahay amba saalixan aan u dirnoo laga bedelo markii lasoo diray alla wuxuu yihi qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi saalix yaa qowmi qownkeygiiow ucbudullaaha ilaahay caabuda waxidullaaha weeye ilaahay waxida ambiyada dacwadoodu waa isku wada mid weeye oo markii kow lasoo diro waxay ka waramayaan tooninkay ka warramayaan maxaa yidhaha dan tawxiid lahayn cibaada ansaxaysa ma jirto maa idinma uusan sugnaanin min ilaahin ilaah idinma uusan sugnaanin hayruhu ilaahay kayrkiisa idinma sugnaanin maa lakum idinma uusan sugnaanin min ilaahin ilaah hayruhu ilaahay kayrkiisa idinma sugnaanin qad xaqeeqee jaa'adkum waxaa idiin timiday bayinatun mucjiso ayaa idiin timiday min rabbikum xagga rabbigiina idinkaga timiday qad xaqeeqehe jaa'adkum waxaa idiin timiday bayinatu bayino mucjiso weeye ayaa min rabbikum xagga rabbigiina idinkaga timiday oo anugu inaan run sheegaayo caddaynayso waana sida tan haadihii midda tanow dhahay naaqatullaahi ilaahay heshiisa weeye aayatan soo hormari xaal ay taa sii aayad ah oo lakum idinka idiin sugnaatay ah. waxa weeye xaalo oo caamilkeedii macna ishaara uu yahay waxaa la yidhi way su-aasheen marka horay su-aasheen inuu aayad oo u keeno oo weliba markaasi waxay yidhaahdeen buur meesha ku tiiloo weyneedo ayagu ay cayineen ayay waxay nooga soo bixinaysaa ay yidhaahdeen hal oo maaragtay cusharaa oo wabaraa ayaad nooga soo bixinaysaa hal waxaa weeye xamligoodu toban bilood uu gaarsan yahay oo toban uu gaaray haddana waxaa weeye sayn badan ayaanu doonaynah inaad buurtaa nooga soo bixiso buurtii markaasi waxaa weeye way foolataa layidhi sida haweenku u foosaan markaasaa hashi ay kasoo baxday baa layidhi marka ilaahay wuxuu idhi subxaanau watacaala isagoo nabiyulaahi saalex xajki mucjisadaas u tilmaamayo ayaa waxa uu yidhi haadihi midda tanu naaqatullaahi ilay heshiisi weye aayatan xaal ay taa tii aayad ah oo lakum idinka idin sugnaatay fadaruhaa ka taga ayuu dhahay hase ilaahay ta'kul ha cuntee fii ardilaahi ilaahay arladiisa ha cuntee fadaruhaa ka taga ayuu dhahay ta'kul ha cuntee fii ardi ardilaahi ilaahay arladiisa ha cuntee hana cabseeye aamaas ku jirta min baabiliktifaa'i ka mid tahay walaa tamasuhaa ha ku taabana ayuu dhahay hashratan bisuu'in xumaan ha ku taabana oo caqri iyo larbi midna ha ku taabana oo hana garaacina hani isku boqon goyna oo yaa balaayidinku dhicin walaa tamasuhaa ha ku taabanuu dhahay bisuu'in xumaan ha ku taabana oo fa ya'kudaku markaas uu idin qabto cadaabun cadaab oo idin qabto cadaabkaasoo aliimun mu'limun oo xanuujiya markaasi fa ya'kudakum nasba jawaabu nahyi weye tacqiibkuna markaasi waa iska daahir weeye maxaa yeela haddii arrintaas ay sameeyaan waxaa ka dhacaaya inaydan muddo dheer ayna sii joogin maxaa yeele haddii ilaahay aa suurat huud ayaa u tegi doonaa hashi markay boqogooyeen waxaati waa tii ou dhahay tamatacuu fii daarikum alaaata ayaamin dalika wacdun hayru makduum weeye marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala wuxuu dhahay hashaas xumaan ha ku taabana oo fa yaqudaku markaas oo idin qabto cadaabun cadaab oo idin qabto cadaabkaasoo aliimun mu'lima oo xanuujiya haddana wuxuu yidhi wadkuruu xusuustow dhahay id waqti jacalakum alla idinka yeelay khulafaa'a kuwa u hara arlada min bacdi caadin caad bacdigooda oo wabawa'akum uu idin dejiye alla haddana bil arli arlada uu idin dejiyey tattakhiduuna xaal aad ka yeelanaysaan min suhuulihaa arlada meesheeda sahlan qusuuran sara aad ka yeelnaysiin oo watanxituuna aad qoraysiin aljibaala buurahane buyuutan guryo aad ka qoranaysiin haddana waxaa weeye nimcada ilaahay buu xasuusinayaa maxaa yeele nimcada ilaahay markii qof uu xasuusto alla waxa ugu nimceeyey markuu xasuusto waxay imaanaysaa waxay imaanaysaa ama dhacaysa inuu ilaahay uu ku shukriyo oo xumaanta uu ka leexo kolkaasuu dhahay wadkuruu xasuustow dhahay id wakti jacalakum alla idinka yeelay khulafaa kuwa u hara uu idinka yeela alle khulafaa kuwa u hara fil arli arlada u hara weeye arlada ayaad u harteen weeye min bacdi caadin reer caad bacdigooda oo markii reer caad la halaagay adinka ayaa waxaa weye arlada usoo harteen weye khulafaa weye marka waxa weye waa tadkiiran tadkiirun lahum weye binacamillaahi waa u xasuusinayaa nimcada ilaahay oo alla ugu nimceeyey marka wuxuu yidhi xasuustow dhahay markii alla arlada khaliif idinkaga yeelay min bacdi caadin caad bacdigoodow dha ilaahay oo wabawa'akum alla idin dejiyey bilardi arlada idin dejiyey tattakhiduuna xaal aad ka yeelanaysiin min suhuulihaa arlada meesheeda sahlan qusuuran sare aad ka yeelanaysiin oo waktiga waxa weeye oo xagaaga aad markaasi waxa weeye aad degaysaan marka waxaa weeye mar xagaaga waxaa weye waxay degaayaan guryaha oo dhagxanta laakin suhuusha tattakhiduuna xaal aad ka yeelanaysiin min suhuulihaa arlada meesheeda sahlan qusuuran saro taskunuunahaa fi sayfi weeye waxaa weeye meelaha suhuusa ah oo jiracsan waxay markaasi ay degi jireen waktiga oo jilaalka ah oo kuleylka uu jiro watanxituuna waad qoranaysiinow dha haddane aljibaala buuraha buyuutan guryo ayaad ka qoranaysiin buuraha waaweyna ina u tagaan ayay markaasi qori jireen markaasi waxaa weeye waktiga oo oo waxay weeye qori jireen oo xagaaga ah oo markaasi qabowga uu jiro markaasi waxa weeye guryahaasay geli jireen inta kaleentoodna waxa weeye waxay buyuud ka dhiga jireen meelaha kaleentood oo waxa weye waxay iska dayi jireen guryaba hadda ka dhiga ma jirin laakiin waa iska dayi jireen oo waxa kaliya ay guryaha geli jireen waxay tahay waktiga qaboobaha oo xagaaga ayay markaasay buulahaas ina gurye ka samaystaan ayay geli jireen inta kaleentoodne oo waxa weeye kulaylku uu jirane dhulkaas huusha ayay iska seexan jireen iska mari jireen fadkuruu xasuustow dhahay aalaa allaahi ilaahay nimcayaashiisa xasuusta fadkuruu xasuusta aalaa allaahi ilaahay nimcayaashiisa walaa taxsow ha fasaadinane fil arlada mufsidiina xaal aadtiin kuwa fasaadinaya walaa taxsow fasaadina fil dhulka mufsidiina xaal aadtiin kuwa fasaadinaya arladana ha fasaadina mufsidiinadan waxaa weeye xaalo weye oo maaragtay mu'akada weye qaala almala'u mala'i waxay yidhahdeen markuu sidaa ugu naseexeeyey qaala almala'u mala'i waxay yidhahdeen jamaci weeye raggii asharaafu qowmi ahay kuwii haddaynu soo maraynayoo nabiyulaahi nuux iyo maaragtay akhoonimi guud kuwii weeye maxaa yeele dadkaas magaca leh oo dadka maaragtay horseedka oo indhahooda ka hor muuqda kuwa waxa baadiyeeya oo khayrka ka hor yimaada oo dadka dadkuna ay waxaa weeye ay daba socdaan waa kuwaas weeye oo mar walba adduunyada taariikhdaas ay soo jiri jirtay qaala almalau malai waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay kuwii maaragtay indhaha buuxinaayo oo asharaatu qoomi ahay xagga adduunyaday markaasay sharaf ku lahaayeen alladiina mala'aasoo istakbaruu isweynaysiiyow dhahay alleh oo min qowmihi qowmkiisa ka mid ahay dadkii maaragtay aa iimaanka ka jibray liladiina kuwi waxay u dhaheen isud la ciibsaday liladiina kuwi waxay u dhaheen ow dha ilaahay xusud la ciibsaday waa dadkii markaasi shacbiga ahay oo wax magaratada ay sufaladahay weye nimanka bedel duul waxay u yidhaahdeen aamana rumeeyey oo minhum ayaga kamida weeye oo kamida waxaa weeye qoonkooda ase yeeshee ah nebiyulaahi saalix rumeeyey liman duul waxay u yidhahdeen aamana rumeeyey oo minhum ayaga kamida ataclamuuna ma ogsoontiinay yidhaahdeen anna saalixan saalix ninka la yidhaahdo mursalun ku la soo diray inuu yahay min rabbii xagga rabbigiisa laga soo diray markaad rumaynaysaan saalix in ilaahay xaggiisa laga soo diray idinku war maad u haysaan ataclamuuna ma ogsoontihiin ay yidhaahdeen anna saalixan saalix mursalun ku la soo diray inuu yahay min rabbihi xagga rabbigiisa laga soo diray oo idinka laydinsoo diray qayluu waxay yidhaahdeen marka kuwii mu'miniinta ahay nacamaa ku jirta haa innaa anagu bimaakii ursila lala soo diray bihi maaga saalix lala soo diray mu'minuuna kuwa rumeeyayaana innaa anagu bimaakii ursila lala soo diray nabiyulaahi saalix bii maaga mu'minuuna kuwa rumeeyey ayaana saasay yidhaahdeen sidaas markay dhaheen ilaahay wuxuu yihi qaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen istakbaruu isweynaysiiyey oladii mutakabiriinta ahay qaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeenou dhahay alle istakbaruu isweynaysiiyey innaa annagu biladiikii aamantum aada rumayseen bihi maaga kaafiruuna kuwa ku kufriyey ayaana markii ay ka waayeen oo ayaga ay ka quusteen oy qoladii mu'miniinta ahay caqiidadooda ay caddeeyeen ayagana markaasi ay u sheegeen waxyaaba geliya ayay ayaguna waxaa weeye ka aarsanayaan markaasay waxay muujisanayaan inay ayagu ay ku kufriyeen waxa ay rumeeyeen dadkan muminiinta laakiin waxaa weeye khasaare iyo hoog ayaa arrintaas iyagana ugu sugan alla wuxuu yihi subxaanau watacaala qaala aladiina ayuu dhah ilaahay kuwi waxay yidhaahdeen istakbaruu isweynaysiiyey waa kuwii mutakabiriinta ahay oo hadda dadkii markaasi mu'miniinta ahay waxa weeye la hadlaayey oo nebiyullaahi saalix u xumaynaayey oo dhahayeen ma ogtihiin inuu maaragtay abursal la soo diray oo idinka laydin soo dira uu yahay ma ogtihiin dhahaye marka markay ka caal waayeen qoladaas ayay ayagu markaasi mawqifkooda caddaynayaan inaa annagu yidhaahdeen biladii kii aamantum aada rumayseen bihi ladiiga kaafiruuna kuwa ku kufriya ayaana waxa idinku aad aada rumayseen annagu waanu ku kufinay ah hadda ma aysan dhihin ba yidhi inamaa inaa bimaa ursila bihi ma aysan dhihin ba layidhi saas waxaysan u dhihin ba layidhi waxay daahirsanayaan mukhaalafadooda ay khilaafsan yihiin ah, iyagoo markaas ay ka tahay cinaad iyo madax adag ay ka tahay marka waxaa la yidhi hasaas oo mucjisadaahu waxay iska laheed ba layidhi maalin oo ayadu biyaha ay cadayso ayaguna maalin bay lahaayeen oo haddii ilaahay yidhaahdo waanu ku tegi doonaa suuratu shucaraa lahaa shirbun walakum shirbu yoomi macluumin ayuu dhihi doonaa nabiyulaahi saalix hashu maalin ayadaa cabaysa biyaha adinkuna maalin baad cabaysiin maxaa yeele waxay heeday hal aad iyo aad u cer badan oo waxa weeye inta dadkaanu xayawaan uu haysto ayay keligeed cabaysaa layidhi marka maalin ma dhici karaynaa layidhi in ayada iyo dadkan xoolaha ay haystaan maalin ceelka isla cabaan in ayadana maalin loo daayo dadka iyo dadka iyo xoolihiisana maalin loo daayay aheyd wey marka waxaa layidhi maalinteeda markii la gaaro madaxa ayay ceelka ku ridanaysaa layidhi kaalinka ayay madaxeeda ku ridanaysay mana ka qaadayn baa layidhi ilaa ay ka cabtaa layidhi wixii biyo ku dhex jiraa layidhi markaas kabacdi ayay markaasay kakacaysaa layidhi markaasay maali jireen baa layidhi waxay doonaan ayay ka maalayeen ilaa markaasi weerashooda ay ka buuxsadaanaala yidhi oo ayaguna waxaa la yidhi wixii la doono ayaa caana laga maalayay markaasay cabaayeen wayna kaydsanayeen aa layidhi marka markii la yidhi ayaduna maalin bay leedahay idinkuna maalid maalin ayaad leedihiin arrintaas way ku daaleen aa layidhi marka wayna ka xumaadeen baa layidhi kolka waxay bilaabeen inay hasi ay dilaan oo dilkii say ku dili lahaayeen falkeeda ayay galeen alla markaa wuxuu ihi subxaanau watacaala tacaala way boqon dhabeenow dha ilaahay annaaqata hashi amase facaqaruu way dhuun dhabeen annaaqata hashi waa isla mid baa layidhi oo hadda dhuundhibidda iyo boqondhibiddu labadaba waa lagu fasiraa laakiin waxay isugu imaan marka hore ayay faysa ka gooyeen oo markaasi taasina boqon dhibid ay tahay ayaa markii ay dhacday haddana bireeyeen labadaasaa marka ay iskula kulmiyeen marka labadaas tafsiir ayaa la iskula fasiraa waxaana boqon dhibay baa layidhi nin la dhihi jiray khidaar binu saalif la dhihi jiray oo maaragtay waladu zinahay ninkaas oo nabigu calayhi salaatusalaam uu ku tilmaamay asqal awaliina inuu yahay ummadii hore midka ugu u inuu yahay ninkaas ayaa hashaas boqon dhibay baa layidhi oo dilayaa layidhi ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa fa aqaruu way boqon dhabeen dha ilaahay an naaqata hashi ayay boqon dhabeen amase way dhuun dhabeen waxaa jirahay ninkaas waxaa weeye amarkoodu asaguna ku dilaa layidhi oo seef ayuu qaatay markaasuu waxaa weeye ina ka gooyey markii ay dhacday ayuu haddana dilay baa layidhi sidaasuu markaasuu sameeyaa la yidhi maalin arbacahay aheed baa layidhi markaasuu nebiyullaahi saalix wuxuu u dhahay baa layidhi waad waa badiisanaysiin berri adinkoo wejigiinnu uu boor leeyahay maalinta ku xigta oo khamiistaane waxuu dhahay maya waxaa weeye khamiisti ayagoo wejigoodu musfaran uu yahay ayay waa beriisteen oo ilaa hadday markay direen arbacadii khamiisti wejigoodoo boorisan ayay soo kaxinanayeen haddana waxaa weeye maalinta jumcadana wejigiina oo guduudan ayaa soo kacaysiin dhah oo waa beriisanaysiin maalinta sabtigana wejigiina oo madow ayaa soo kacaysiin dhah marka maalinta khamiista ayaa wejigoodii booraabay markaasay waxay yaqiinsadeen cadaabay yaqiinsaneen maalintii jumcada ayaa wejigoodii guduutay roobkoodiiaa bataa layidhi maalintii sabtiga ayaa wejigoodii madoobaaday markaasay waxay isu diyaariyeen halaag inay halaagsamayaan marka maalintii axadda wakti ay barqa ay tahay ayay iskafanayeen baa kafanay iyu iskiliyin baa layidhi sida meydka lagu samey isku sameeyeen baa layidhi markaasay naftooda arlada ku rideen markii barqadii ay soo daraatay ayaa waxaa u timida sayxo cadiimaa xagga samada uga timid baa layidhi oo waxa weeye sawdka ka baxaayo shay walba oo koonkan yaala isaguna uu dhawaaqaayo waktigaas marka waxa weye waa lagu qayliyaa shay kasta ayaa hataa ku qayliyo geedihii iyo xataa saxaradii dhulkasi way qaylisaa layidhi markaasaa arlada lala gilgilaa layidhi oo dhulgariiraa ku dhacay ilaa dhammaantood ay ka halaagsamaan baa layidhi waa layidhi halkii anugeedi waxaa la sheegaa layidhi waa cararay baa layidhi ilaa halku way dhashayaa layidhi canugu waa cararay baa layidhi marka dhagaxii hooyadiis ay kasoo soo baxday ayaa isfuray markaasuu meeshaas gala baa layidhi dhagaxiyaa isku daboolaa layidhi bacdulmufasiriina waxay dhaheen daabadda oo maalinta qiyaamo cinda qurbi qiyaami saacati soo baxaysa hashii nebiyulaahi saalex midigteedu waa yidhaahdeen maxaa yeelay ilaahay waa noo sheegi doonaa waidaa waqaca alqawlu waidaa waqaca alqawlu akhrajnaa lahum daabata min alardi ilaahi waidaa waqaca alqawla calayhim akhrajnaa lahum daabata min alardi waa tawdha ilahi subxana watacaala haddii yidhaahda suuratu yuunus ayaan ugu tegi doonaa culamada qaarna waxay yidhahdeen anugii laftigiisa way haleen asay gowraceen laakiin hadda anugaas faahfaahintiisa saas loogagama hadlin ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala wacatow way ka kibreenow dha ilaahay can amri rabbihim rabbigooda amarkiisay ka kibreen wacatow way ka kibreenowdha ilaahay subxaana watacaala can amri rabbihim rabbigooda amarkiisay ka tukreen wa qaaluu waxayna yidhaahdeen yaa saalixu saalixow iitinaa noola kaalay bimaakiisa cidduna aad noogu goodinaysa wa qaaluu waxay yidhaahdeenou dhahay yaa saalixu saalixow iitinaa noola kaalay bimaakiisa cidduna aad noogu goodinaysid in kunta haddaad ahaatay min almursaliina kuwa la diray mid ka mid ah haddaad ahaat haddaad rasuul ilaahay aad tahay waxaad noogu goodinaysid nookeen alla wuxuu yidhi fa akhadatum waxaa qabatay arrasbatu gilgilashada ayaa qaban azalzalatu shadiidatu ayaa ku dhacday oo arlada ayaa lala gilgilay sayxana xagga samada iyagoo sinisahruu soo sheegnay fa asbaxuu dabeedna waxay ahaadeen fii daarihim daarihooda dhexdooda waxay ku ahaadeen gaasimiina kuwa jilba kuduuda ayay ahaadeen baarikiina cala rukabi ma mayidkiina weye faalka jiraca markuu dhinto kayfiyada uu yahay ayay ahaadeen fatawallaa waa ka jeestow dha ilaahay nabi saaleh canhum ayaga xaggooda wa qaala wuxuu la yidhi yaa qoomi qoomkaygiiow laqad xaqeeqeh ablaqtukum waan idin soo gaarsiiyey risaalata rabbii rabbigayga risaaladiisa waa idin soo gaarsiiyey wanasaxtu nasaxtu lakum waana idiin naseexeeyey walaakin kalkeeda laa tuxibuuna ma jeclidiin annaasixiina kuwa naseexaynaayo markii ay halaageen ayaa nebiyulaahi saalex ayuu la warramay marka waa la hadlay baa layidhi fatawallaa waa ka jeestowdha ilaahay canhum ayaga xaggooda wa qaala wuxuuna idhi yaa qowmi qownkaygiiow laqad xaqeeqee ablagtukum waa idin soo gaarsiiyey risaalata rabbii rabbigayga risaaladiisa wa nasaxtu lakum waana idiin arin miiray oo waa idiin naseexeeyey walaakin kalkeeda laa tuxibuuna ma jeclidiin annaasixiina kuwa naseexaynaayo sidaas ayuu ula hadlay yidhahde markay dhinteen asagoo tawbiikh uga dhigaayo sidii nabigeena calayhi salaatusalaam kufaartii oo beder lagu laayey oo ceelka la yidhaha bi'rulqaluub lagu riday ou nabigu ula hadlay ile waxa weeye amwaaddu waxway maqlaayaan maxaa yeeley xadiidka shaykhayn ayaa ka waramaaya oo nabiga calayhi salaatusalaam beder markuu laayey kufaartii waxa weeye ceelka biruqayn la lagu rido dhahay ceel gorofa ayuu meesha ku yile nabigu markuu la hadla ayaa sayid cumar waxau dhahay yaa rasuulallaahi kayfa tukallimu aqwaaman qad jiifuu dad bakbaktiye seed ula hadlaysaa markaasuu nabigu waxau dhahay maa anta biasmaca mimaa aquulu minhum waxaan anigu ma tiidow dhahay cumarow midka maqal badan waxa aan u sheegaayo walaakin laa yujiibuuna mase ajiibaayaan ma ajiibaayaanu hadda waxaa weeye laba caalam ayaynu kala joognaa marka wax ma ajiibi karaan laakiin inay amwaaddu wax maqlaayaan axaadiis badan oo saxiix ayaa ku soo aroortay laakiin wixii la yidhaahdo saas iyo saas ma tahay iyo saas ma tahay haddii la yidhaahdo sida adduunyada dadka jooga jawada isuu cilaayo nooguma celinayaan laakiin inayna maqlaayaan hadday kufaar yihiin iyo hadday mu'miniin ay yihiin xaqiiqo weeye taas kadaabkan hadda nabiga ilaahayna waad ka garanaysaa walaakin kalkeeda ayuu dhahay laa tuxibuuna ma jeclidiin annaasixiina kuwa naseexaynaayo ma jeclidiinuu dhahay aniguse waa idiin naseexeeyey marka casharkeenna intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillaahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sideetanaad oo suurat alaxraaf ka mid a ah ilaahay subxaanau watacaala wuxuu noogaga soo warramayey suuradda kan suuratu alacraaf waanu soo galnay qisadii ugu horaysay oo nebiyulaahi nuux waxaa noogu soo xigsaday qisadii nebiyulaahi huud iyo qownkiisii nebiyulaahi saalix qisadiisaa noogu soo xigtay oo ka soo baxnay wixii markaasi u dembeeyey qoonkiisii halaagii ku dhacay ayaa ilaahay subxaanau watacaala nooga warramay iyo sidii waxaa weeye ulaga ula khidaabay oo ugu sheegay inuu asagu runta u sheego u naseexeeyey hase yeeshee naseexada aysan jeclayn oo aynan markaasi dad in wax loo sheego oo loo naseexeeyo doonaayo aysan ahayn markay sidaas noqdeenna ilaahay ayagana uu ku halaago sidaas meeshaan waxaynu kagelaynaa qisadii oo afaraad ayaynu meeshaan ka gelaynaa oo ku xigtay xagga zamanka qisadaas kale ku xigtay nebiyullaahi luud iyo qownkiisa ayaynu meeshaan ka gelaynaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wa luudantan waxaa lagu nasbinayaa ficil oo muqadara weeye khidhaabkan waxaa lala khidhaabayaa oo lagula khidhaabayaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam weeye hadda meeshaan waxaa lagu qadiraa layidhi wadkur ayaa lagu qadiraa layidhi meelihii horena waxaa lagu qadiraayey wa arsalnaa ayaa lagu qadiraayey ayadoo haddana waxaa weeye ay iswada waafaqsan yihiin baa layidhi qisooyinkaan way isku wada xigaan marka hadda waxay ku kala duwan yihiin baa layidhi xaggan labadan tacbiir markii la yidhaahdo eh, ilaahay subxaanahu watacaala waxaa markaasi rususha markii oo ilaahay uu yidhaah waan dirnay markii ay kow waxaa weeye ay hadlaan tawxiidka ayay ka warramaayeen laakiin hadda meeshaa nebiyullaahi luut markii uu ilaahay subxaanahu watacaala luut xus ou dhaho waxaa ilaahay noo sheegi doonaa in markaasi qownkiisa bacda tawxiid oo u digaayo shayga faaxishada ahay oo waxa weeye ragga oo loo taga ahay oo liwaadka ahay arrintaas inuu wega digaayo marka meeshaan waxaa ku jirtaa la yidhi ambiyadii hore oo laga soo warramayey ayaga markii kow la diro wixii ay ka warrameen ayaa lasoo sheegay laakiin meeshaan nebiylaahi luut markii la diray wixii uu kow ka warramay ayaan meeshaan lagu caddaynin laakiin waxaa ku jirta meesha inuu marka hore dadka tawxiidka kala hadlay kabacdina wixii macaasi ay haayeen midda uu weyn uu u qabtay taas ayaa marka waxaa weeye isku khilaafsan yihinaa layidhi alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wadkur xusowdha ilahay saydka maxamedkaahow oo ummadaada usheeg luudan luud u sheegowdha ilaahay horena waanu soo marnayo rasuulka calayhi salaatsalaam ayaa tasliye looga dhigayaa qisooyinkan ayagoo kuwa kufaaru qoomihi ahne waxaa weeye ayagana tasdiid loogaga dhigaayo wadkur xusowdha ilaahay subxaanau wa tacaala ruuda ruud xus ayuu dha oo markuu tawxiidka u sheegay kabacdi ayuu wuxuu u sheegayaa furuucu shareecu u sheegayaa luud waxaa weeye luud ibnu haaraan ayaa la yidhaah haaraankaasuna waxaa weeye akhi ibraahim alkhaliil ayuu ahay calayhim assalaam waxaa weeye nebiyullaahi ibraahim walaalkiis ayaa dhalay luut oo waxa weeye luut nebi ibraahim ibraahimaa adeeru ahay weeye nebi ibraahim iyo waxaa layidhi nabi luud waxay joogi jireen marka hore meesha layidhaha baabil oo ciraaq ku taala waa meeshii nebiyullaahi ibraahim dabka lagula tuuray ahaaday marka waxa weeye waxay isu haajireen xagga shaam bay isu haajireen waxaa weeye nebi ibraahim wuxuu ku degey baa la yidhi arlu falastiin meeshaan hadda layidhaha khaliil ayuu markaasuu degey luudna isaguna wuxuu degay urdun meeshaan hadda maaragtay jordan la yidhaahdo waana isku dhow yihiin meeshaas ayuu dego maaragtay saam u dhow ilaahay marka wuxuu u diray luut oo rasuul looga dhigay niman waktigaas la dhihi jiray ahlu saduum la dhihi jiray ah, nimankaas ayaa loo diray beled oo maaragtay meesha layihaha ximsi meeshaas ayay deganaayeen waa meeshaan hadda boqortooyada urdun ay ku taallo meeshaasay ahayd meesha balaayadu ay ka bilaabatay alla wuxuu yidhi subxaana watacaala tacaala wadkur xusowdha ilaahay luudan luud xusowdha ilaahay cid wakti xusowdha ilaahay qaala oo u dhahay nabi luud liqoomihi qoomkiisa oo u dhahay ata'tuuna ma la imaanaysaan alfaaxishata foolxumada miyaad la imaanaysaan istifhaamu linkaari wa tawbiix wa takriic weeye maxaa yeela fawaaxishta midda uu weyn weeye markaas sidaas daraaddeed inay faaxishadu weyn tahay madaahibta kaleentood abuu xaniifa waxaa weeye xaggeeda wuxuu ka dhigay qofkii luwaad lagu arko in buur dheer ama sar dheer laga soo tuuro oo markaasi waxa weye dhulkana lagu soo tuura saas nafta looga qaado imaamu malikina waxau dhahay rajmi ayaa waajibaaya faacilka iyo mas'uulka weeye mucsan ha ahaado ama yaysan ahaanin marka faaxishada akbarulfawaaxish inay tahay saas ayaa caddaynaysa khilaafka xagga madaahibta galagalay ayaa markaasaa caddaynayoo qaar heer aad iyo aad markaasi cadaab weyn ay gaarsiiyeen laakiin waxaa weeye xukunkiisa waxaan uga soo baxnay iyo xagga ikhtilaafu lmadaahibka sida ay ka yihiin waxaan uga soo baxnay suuratu nisa ayuun uga soo baxnay ata'tuuna miyaad la imaanaysaanu dhahay alfaaxishata foolxumada miyaad la imaanaysaan ragga oo dabada looga tago miyaad la imaanaysaan maa sabaqakum xaal uusan idinkala dhaqin bihaa faaxishadaas min axadin axad oo min alcaalamiina caalamiinta ka mid ah marka hadda ta'kiidun lilinkaari calayhim weeye waxaa weeye waxuu inkaarka uu inkirayo ayuu sii adkaynayaa maxaa yeele shayga qubxiga oo lala baashiro waa shay qabiix ahaa layidhi haddana waxaa weeye in la ikhtiraacdo oo shay qabiixahoon la aqoonin la sameeyo naway sii foolxun tahay maa sabaqakum xaal uusan idinkala dhaqin biaa faaxishadaasow dhahay min axadin mintaana waa iska sila weeye axad oo min alcaalamiina caalamiinta ka mida jiniyo insi wax sameeyey aan adduunyada wili hore loogu aragow dhahay haddana wuxuu idhi ainakum idinku ayuu dhahay lata'tuuna rijaala ragga miyaad ula imaanaysaan shahwatan shahwo miyaad ula imaanaysaan min duuni nisaa'i haweenka ka soko oo waxa weeye inay iska dayseen haweenkii miyaad ragga shahwo ula imaanaysaan maxaa yeela haweenka ayaa ilaahay wuxuu ka dhigay maxal ayuu ugaga dhigay maxal oo markaasi waxa weeye maxalu shahwa haweenka ayaa ilaahay ka dhigay marka idinkuna iga iska dayseen haweenkii miyaad ragga u imaanaysaanu dhahay a inakum idinku ayuu dhahay lata'tuuna rijaala ragga miyaad u imaanaysaan shahwatan shahwo aad ugu imaanaysaan min duuni nisaa'i haweenka ka soko ma raggaa shahwa uga imaanaysaan bal iska daaya ayuu dhahay antum idinku qoomun qoom ayaa tihiin qoomkaasoo musrifuuna oo xad xadgudbaaya tihiin dad waxaa tihiin u dhahay xad xadgudbaaya oo xalaashiina ka tallaabsaday carabta oo salaabsan ayaa jirin hadda markuu sidaas dhahay maay ku dheefeen ilaahay wuxuu yihi subxaanau watacaala wamaa kaana ma aysan ahaanin jawaaba qowmii qoonkiisi jawowdoodow dha ilaahay ilaa an qaaluu inay ku qowleen mooyaane akhrijuuhum bixiya luud iyo wixii adbaacdiisa min qaryatikum qaryadiina ka bixiya maxaa yeelay inahum ayagu unaasun dad weeye dadkaasoo yatadaharuuna isdahiraaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala wamaa kaana ma aysan ahaanin buu dha ilaahay jawaaba qowmiyow dha ilaahay qownkiisa jawowdooda jawowda arrintaas ay ka bixiyeen ma noqon buu dha ilaahay ilaa an qaaluu inay yidhaahdaan mooyaane akhrijuuhum bixiya luud iyo atbaacdiisa hadda luud wax raacay maba jiraanba weye waxaa raacay keliya labadiisi gabdhood keliya weye xataa naaftiisii oo gabdhahaas u dhashay amase sida raajixa waxaa laga wadaa ha layidhi laba haween how lahay mid ayaa mu'minada heedoo labada gabdhood u dhashay midna kaafiraday ahayd amase midda saafirada ah labada gabdhood u dhashay waxaa weeye khilaafaa ku jira laakiin wax rumeeya waxaa ka jiray labadiisii gabdhood keliya asag wiilalma uusan lahayn dad wuxuu ka lahay labadaas gabdhood u ka lahay gabdhihiisa keliya ayaa rumeeyaa layidhi marka hadda ayagaasay ka wadaan oo asaga iyo gabdhihiisay ka wadaan mooyaane cid ayaga kamida oo rumaysa lama arko marka waxa uu dhahay ilaahay subxaana watacaala waxay yidhaahdeen bixiyay yidhaahdeen oo qaryadiina ka bixiye beledkan ha laga saara yidhahdeen saduum ha laga saaro yidhaahdeen maxaa yeelay inahum ayagu unaasun dad weeye yatadaharuuna oo isdahiraaya oo ragga markaasi dabadooda iskala weyn niman noocaasa way yidhaahdeen hadda warkan maxay u leeyihiin istihzaan weye jaasjaas way ku jeesjeesaayaan oo waxay leeyihiin waa dad noocaasa marka jaasjaasay ka wadaan sidaas markay muddo socotay alla wuxuu yihi fa anjaynaa waanu korinay hw nabiyulaahi luud waanu korinow dha ilaahay iyo wa ahlahu ahalkiisow dha ilaahay ila imra'atow haweenkiisii wana korin mooyaane kaanad haweentaasu waxay ahaatay min alqaadiriina min albaaqiina fi lcadaabi cadaabka kuwa ku baaqigaa mid ka mid ay ahaatay faanjaynaahu waanu korinow dha ilaahay luud waanu korinay iyo wa ahlahu ahalkiisow dha ilaahay ilaa laakiin imra'atow haweentiisow dha ilaahay kaanad waxay ahaataa haweentaasu min alqaadiriina kuwa ku baaqi ahaada cadaabka ayay kamid ahaatay ahalkiisi waa labadiisi gabdhood saan urur sheegnay marka haweentiisii waxaa weeye ayaduna kuwa cadaabka ku baaqi ahaada ayay kamid ahaataa layidhi marka markii la halaagaayey nimankan nabiyullaahi luut waa ka baxay baa layidhi meeshii uu joogay ilaahay arlada ayuu usoo duubaa layidhi isla waktigii markaasu wuxuu gaaraa layidhi nebiyullaahi ibraahim ayuu gaaraa layidhi qisada marka tamaamkeeduna haddii ilaahay yihaahdo qisooyinkan xoogoodu suuratu huuday noogu imaanayaan meeshaanta waxaa loogu sheegi doonaa ikhtisaar weeye marka haweentii waxay ahaatay qaadiriinta kuwa cadaabka ku baaqahaada maxaa yeele cadaabudunya markuu adduunyada ku qabsaday kii aakhirana waa ula xidhiidhayaa weeye waandarnaa marka cadaabkii noociisa ilaahay noo sheegaya nimankaan lagu cadaabay alla wuxuu yihi subxaanau wa tacaala waandarnaa waanu ku roobaynay calayhim korkoodow dha ilaahay madaran roobayn ayuu dha ilaahay wa waanu ku roobaynow dha ilaahay calayhim korkooda madaran roobayn oo waxaanu ku roobaynay xijaaratu sijiil weeye dhagxaantii roobadii oo markaasi la dubay oo naarta aheeday oo risaasta naarta aheed markaasii halaagsay fanur fiiriyow dha ilaahay subxaana wa tacaala adoo ku cibro qaadanaya kayfa siday kaan ahaatay caaqibatu lmujrimiina kuwii mujrimiinta ay ciribtoodisay noqotay mujrim oo dhanna waxaa weeye wax kasta adduunyada ha ku waaree saas lee u dambaynaysa fandurtan hadda waxaa layidhi khidaabku waa likulli saamicin aa layidhi yata'ataa minhu nadaraa layidhi wa ta'amul qof kasta oo saamica oo waxaa weeye nadar uu ka suurtoobo iyo ta'amulaa layidhi ayaa loola jeedaa si waxaa weeye ay ugu waxaasisho ictibaar weeye wixii markaasi qolooyinkaas ku dhacay ugu cibro qaato qofka maxaa yeele dhacdo kasta oo adduunyada ka dhacda in lagu cibro qaato oo markaasi cilmi laga qaato mawqifna laga istaago ayaa loo baahan yahay marka hadda qisooyinkan ayagoo intaan ka bayaansan insha allahu tacaala suuratu huuray noogu imaan doonaa wa ilaa madyanow dha ilaahi wa arsalnaa waanu dirnow dha ilaahi ilaa madyana reer madyanow dha ilaahi akhaahum walaalkood ayaan u dirnay shucayban shucayb ahow dha ilaahi ayaduna marka qisooyinkan waxay ku cadsan yihiin laqad asalnaan waxan weeye waa cadfu qisasin calaa qisasin weeye hadda meeshaa marka waxaa la soo qaderay meelihii hore sidii lasoo qadari jira waa asalnaa weeye marka hadda waxaa weeye madyankaanu waa ismu qabiilati shucayb weye nabiyulaahi shucayb qabiilkiisa magacooda ayaa la yidhahdaa madyan yidhah waana ismi oo markaasi waxaa weeye oo markaasi waxa weye ay leeyihiin dadkaas isaga markaas uu ka dhasha weye qaryay aheedaa layidhi magaalay aheeday magaaladaasaa marka waxaa lagu magacaabaa layidhi aabbahood isinkiisii ayaa lagu magacaabay waxaana u ahayd markaasi madyankaas nin magaciisa oo nebiyulaahi ibraahim alkhaliil owlaadiisa kamida weeye shucaybna waxaa layidhaha layidhi shucayb ibnu mikaa'iil ibnu yashjur ibnu madyan ibnu ibraahim alkhaliil ayaa layidhaha marka shucayb akhuuhum fi nasabi weeye walaalkood xagga nasabka u walaal ah weeye marka waxaa weeye ambiyada reer banu israa'iilna kama uusan mid ahayn ali shucayb oo reer banu israa'iil kuma abtirsanaynin marka ilaahay wuxuu ihi subxaana watacaala qisadii sanaad weeye wa waanu dirnawdha ilaahay ilaa madyana reer madyan akhaahum walaalkood ayaan u dirnay shucayban shucayb ahaayowdha ilaahay walaalkood shucayb ayaanu u dirnowdha ilaahay qaala wuxuu yidhi nabi shucayb yaa qoomi qoonkayiyow ucbudullaaha ilaahay caabuda ucbudullaaha ilaahay caabuda macnaa waxidullaaha wey ilaahay waxida oo shirkiga ka taga maa lakum idinma uusan sugnaanin min ilaahin ilaahay idinma uusan sugnaanin hayruhu ilaahay kayrkiisa idinma sugnaanin ah, badalu min maxalihi wey hore horeyan ixraabtaan usoo maray qad xaqeeqeha ayuu dhahay jaa'adkum waxaa idiin timiday bayinatun mucjisa idiin timiday min rabbikum agga rabbigiinna xagga rabbigiinayna idinkaga timiday hadda mucjisadaas qur-aanka laguma sheegin baa layihi culamada qaarna waxay leeyiin mucjisadan wuxuuba ula jeedaa asaga naftiisa ula jeedaa oo waxa uu ka wadahaa layidhi awsaaftiisa in markaasi aysan suurtagal ahayn in mucaarado lagu sameeyo weye ama waxaa laga wadahaa layidhi mucjisadu waxaa weeye qowlkiisa fa ufulkeena walmiisaan ah weeye amase waxa weeye waxaa ka ratibmaaya oo cizi ah qofka mudiica iyo gulliga iyo ciqaabka qofka khilaafa taasaa loola jeedaana waa hadda waxa weeye si toosa looma caddaynin maxaa yeele qad jaa jaa'adkum waxaa idiin timid ayuu dhahay bayinatun mucjiso ayaa idiin timiday min rabbikum xagga rabbigiinayna idinkaga timiday oo anugu inaan run sheegaayo caddaynaysa fawfuu oofiya ayuu dhahay alkayla baagga oofiya iyo walmiisaana miisaanka rasuul kasta oo ilaahay rusushiisa ka mida ummadiisa marka ugu horeysa tawxiidka ayuu digayaa towxiidka ayuu maaragtay u sheegayaa inay alle ay rumeeyaan alla wixidaan oo shirkiga ay ka tagaan markii tawxiidka uu guto ou tawxiidka u sheego wixii markaasi macaasiya oy haayaan waxa ugu xun ayuu nahyiga ka bilaabaya maxaa yeele tawxiidka la-aantiis wax soconaaya ma laha qad jaa jaaadkum waxaa idiin timiday bayinatun bayino ayaa idiin timiday min rabbikum xagga rabbigiina idinkaga timiday markaasuu dhahay fa ooful kayla beega oofiya iyo miisaana miisaanka oofiya dhahay ayaga waxaa weeye beega kaynka iyo wasanka ayay aad iyo aad u dhimi jireen oo macaasida markaasi ummad walba waxaa weeye waxyaabo macsi ah oo iyadu markaasi ay samayso ayaa musiibo looga dhigaa oo qolo walba waxaa weeye macaasideedu waa gooni oo nooc gooniya oo macsiya ah, ayaa markaasaa qolo walba musiibo loogaga dhigaa ayaga musiibada macaasida looga dhigay waxay aheeday bast lkayl wlmiisaana ahayd marka waxa weeye oofiya ayuu dhahay kaylka iyo miisaanka oofiya labadaas oofiya ayuu dhahay walaa tabkasu naasa dadkana ha ka nuqsaanina ayuu dhahay ashyaahum sayaalkooda ha ka nuqsaanina walaa tabkasu naasa dadka ha ka nuqsaanina ashyaahum sayaalkooda dadka waxa ay haystaan ha ka nuqsaanina samantooda ha ka nuqsaanina ilan shaygii markaasi mabiic ahay haddii waxaa weeye Eh, haddii la nuqsaaniyo waxay noqonaysaa tamantina markaasi in la nuqsaaniyey noqonaysaa saas ayuu leeyahay markaas taasaa marka wax iska dhaanay wey lanna shaksaa layidhi idaa lam yusil kayla waalmiisaana ligayrihi faqad naqasahu min atamani waxaa layidhi shaksigu markausan oofin kaylka iyo miisaanka oo qofka waxa weeye wax u kaylaayo ama wax wasnaayo hadduusan u oofinaa layidhi tabantiisa ayuu ka nuqsaaninayaa waxaa lamida weeye kaylka qofka dow oofsada iyo miisaanka naftiisa asaguna waxaa weeye kayrkii samanta ayuu ka nuqsaaninayaa marka waxaa loo baahan yahay shay isku jaran oo muqaabal isu ah in markaasi wixii laga dhigo ayaa laabud ah weye haddana wuxuu yidhi walaa tufsiduu ha fasahaadina fil arli arlada ha fasahaadina oo kufri iyo macaasiha ku fasahaadina bacda islaaxihaa arlada hagaajinteeda ka bacdi markii ilaahay subxaanau watacaala rusul ou soo diray bacdigeeda arlada waxaa weeye hafataadina maxaa yeele arladan markii ilaahay rusul ou soo diray oo kutub loo soo dhiibay ilaahay subxaanau watacaala in markaasi kabacdi qofkii macsi la yimaada waxau noqonayaa mufsid ayuu noqonayaa mid arlada fasaadinaya daalikum kiinaas lasoo sheegay ayuu dhahay ayaa khayrun lakum idin khayr ah in kuntum haddaad ahaateen mu'mina kuwa rumayna iimaan haddaad doonaysiin weye haddaad iimaan doonaysaan arrimahaasaan idiin sheegay u degdega ayuu ka wadaa daalikum kiinaa la soo sheegay daalikum ulmadkuuru weye mushaaru ileyhi waxaan hadda kasoo warramayna waaye tawxiidka uu sheegaayey kabacdi waxaa weeye naqsu lkeyl walmiisaanka uu ka nahyinaayey arlada fasaadkeeda uu ka nahyinaayey arrimahaasoo dhan weeye kaas ayaa khayrun lakum idin khayr badanow dhahay hadda waxaa la yidhi afcuul tafdiilka laysa calaa baadiyaa leey oo idin khayr ayay noqonaysaa halayidhi maxaa yeele midaas hadda aan soo sheegna khayr kuma sugneen haddii la yidhaahdo waa baadihine waxaa weeye markii ayaga ictiqaadkooda la fiiriyo ayay saas noqonaysaa maxaa yeele ayaga ayaa waxay u arkaan arrintaas khayr inuu ku sugan yahay oo calaa baadihina waa lagu dayi karaa in kuntum haddaad ahaateen u dhahay muminuuna mu'miniina kuwa rumaynaya haddaad ahaateen haddana waa soo kacayo macaasi kaloo haayeen ayuu ka nahyinayaa walaa taqcuduuha fariisanow dhahay bikulli siraadin mid la arka kulligiisa ha fadhiisana tuuciduuna xaal aad cabsi geynaysiin dadka waddada maraaya oo watasuduuna aad ka jeedinaysaan dadkane can sabiilillaahi ilaahay jidkiisaoo diinta aad ka jeedinaysaan man duul aad ka jeedinaysaan aamana rumeeye bihi bilaahi alla rumeeyey wa tabquunahaa xaal aad la dalbaysiin waddada alle ee wajan qalloo aad la dalbaysaan waxa uu yidhi haddane walaa taqcuduuha fadhiisanow dhahay bikulli siraadin jid la arka kulligiis geedkaha fadhiisana ayuu dhahay marka waxaa weeye jid maxsuusa ayaa loola jeedaa oo jidadka caadiga aha fadhiisana ayuu dhahay marka hadda wadooyinka ha fadhiisanu dhahay bikulli siraadin jid la arka kulligiis tuuciduuna xaal aad cabsi geynaysaan dadka dadka maxay ku cabsi gelinaayeen biakhdi siyaabihim weeye aw ilmaksi minhum weeye see gaadiinku uu dhigaayo maryaha ayay dadka ka furanayeen amase waxaa weeye canshuur aba oo baadaysa qaadayeen saas ayaa dhaqankoodu ahay niman aad iyo aad u dhaqan xun bay ahaayeen oo dadka waxaa weeye waxay ka fura jireen dharka ayay ka fura jireen wixii qofku uu sito ayay ka qaada jireen maryahay ka fura jireen wixii markaasi uu sito oo ambase samana amba lacagana way ka qaada jireen weye ama saasay yeeli jireen maktubna waxaa weeye shayga canshuurta ahoo baadda oo wadooyinka ina loo fadhiisto la qaadaayo waxaa la weriyaa layidhi annahum kaanuu yejlisuuna cala dariiqi waddada ayay fadhiiso jireen wayaquuluuna waxayna dhihi jireen liman yuriidu shucayban qofka xataa shucayb doonaayo waxay dhihi jireen inahu kadaabun waa beenaalow irjic laabo ayay dhihi jireen yowna diinkaaga kaa fidnayne haddaad rumayso shucaybne waanu ku dilaynahay dadka dhihi jireen oo dadkina diintiina way ka jeedinayaan si kalentoodoo markaasi dhaqan xumaana way ula dhaqmayaanoo dharkii wixii ay haysteen dharkay haysteenna way ka furanayaan wixii markaasi xoolo uu lahayne way ka qaadanayaan canshuurna way ka qaadanayo baab ayay ka qaadayaan marka hadda waxaa laga warramayaa ummadihii hore qoomu shucayb ayaa laga warramayaa laakiin qisastan qur-aanka ku jirta waxaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam logugu waxyooday in lagu cibro qaata ayaa la doonayaa wixii dadkaasu ay samayn jireenna in laga haro ayaa la doonayaa qofkii waddada qolooyinkaas qaada meel xun ayuu marayaa isaguna oo haddaan adduunyada lagu cadaabin aakhire ayuusan cadaab ka sokanaynin marka hadda dhaqan xumadaas qoomu shucayb ay samayn jireen adduunyada wax kastoo hadda la arkaayo dhacaayo wax horu dhacay weeye waxyaabahan hadda ay ku kacaayaan dadka wax magaratada oo waxa weeye ina dadka jidadka u fadhiista maryaha iyo ka furanaya kabaha ka qaadanaya oo waxa weeye waxay sitaana ka qaadanaya ama jidka jidgooyo inuu dhigta xoolaha ka qaadanaya waxay lamid noqonayaan qoladaasay lamid noqonayaan haddaysan ina ka soo noqdaan aysan ka towbo keenin kaasumo xun iyo koolxumo ayaa u dambayhaysa marka waxaa loo baahan yahay si gaara ah waxaa weeye dhallinyarada soomaaliyeed oo arrimahaas ku kacaaya inay ka waantoobaan maxaa yeela waxyaabo ummado dhan lagu cadaabay oo lagu jirid gooyey ficilkeeda ayay haayaan marka taas masaa'ib fara badan ayaa ka dhalanaysa waxa hadda lagu moodaayo oo aan arrintaas ku imaanaynin raxmadda nabigeenna calayhi salaatsalaam adduunkaa raxmad looga dhigo weeye ee ummadii hore lagama dembi yara waxay samayn jireen oo dhan waa la sameeyow haayaa laakiin haddii adduunyadan raxmadda nabiga lagu baxsado qofkii markaasi dembigaas galayo wuxuu ka dembi badnaa doonaa amau ka cuquubo badnaa doonaa sida kutubta ku soo aroortay markuu qiyaamo tago ummadahaas waa kasii dembi badnaanaya maxaa yeele ummadahaas ayaga dembigooda toos ayaa loogugu cadaabaye laakiin qofku hadduu maanta raxmadda nabiga uu ku gambado oo adduunyada markaasi aan lagu cuquubaynin oon lagu jiridgoynin kollay cuquuba waa ku dhacaysaa oo addoommanka la dulmiyo cuquubadooda iyo waalidka oo la caasiya nabiga calayhi salaatusalaam way soo degdegayaan ayuu dhahay oo cuquubo degdega xataa ah adduunyada ficilxumadaas waa laga helayaa aakhirana haddaan laga towbo keenin hadda waxa weeye cadaabkeedii baa uun aa imaanaya marka sidaasay samayn jireen oo ha fadhiisana ayuu dhahay waddo kasta ha fadhiisana dadka waddada fadhiisanaa jidgooyada samaynaayo ayaa markaas saasoo kalantood noqonaya tuuciduunuu dhahay xaal aad cabsi gelinaysiin dadka ilaan meeshii macnaha waddadii laysku fadhiyo oo markaasi laysku baaranayo waxa weeye ummaddu way ka baqaysaa ummadduna socod kama maarmayso qofku inuu danaysto laabudda weeyo arladan ilaahay wuxuu dhahay famsuu fii manaakibiha ayuu addoomankiisa dhahay arlada ku socda jawaanibteeda oo risqiga ilaahay raadsada ummadda risqigay raadsanaysaa kuwana ayagaasay markaasay meel u fadhiyaan risi ka raadsanayaanoy si xun wax uga raadsanayaan watasuduuna xaal aad jeedinaysiinw dha haddane dadka an sabiililah jidkiisa oo sida hadda aan soo egeynay dadka markaas waa uga digi jira nabiyulaahi shucayb oo waa kaadibay dheh haddaad rumaysiina waa idin dilaynaa manduud ayaad jeedinaysaan aamana rumeeyey bihii maaragtay yaa shucayb rumeyn ama bihi bilaahi alla rumeeyey waa macnaha biwacdikum iyaahu bilqadi dil ayuu iyagu haayeen wa tabquunahaa waxaad la dalbayseen ama saxaad la dalbaysiin xaal aad la dalbaysiin waddada alle ciwajan qalooc wadkuruu xasuustow dha ilaahay ayuu yidhi nabiyulaahi shucayb wadkuruu xasuusta id wakti kuntum ad ahaateen qaliilan wax yar aad ahaateen fakasarakum dabeedna alla idin beriyey markiina hore waxaad aheedeen dad yar baad aheedeen id kuntum qaliilan ayuu dhahay wax yar aad ahaateen macnaha wuxuu ka wadaa nimcadaas xasuusta oo weyn maxaa yeele qaliilan ayaad ahaadeen xagga cuddada iyo cadadka weeye iyo markaasi lucsiga ad idin aad hayseen weye markaasaa ila idin badiyey quwadiiniyaa ilaahay ziyaadiyey cadadkiini tayadiini wax walbaa ilaahay ziyaadiyey marka waxaad ahaateen aqniyo dad oo xoog leh oo cadad fara badan ah weeye shucayb markaasi wujuudkiisa ayayna ku heleen baa layidhi saas daraaddeeda markii nabiyulaahi muuse uu ka cararay fircoon oo shucayb uu u tegey waxa weeye fircoon waa raaci waaye maxaa yeele ilaahay waa sow dhahay soo socayb ka xikaayoonaayo laa takaf najawta min alqowmi daalimiin ha cabsanin ayuu dhahay qowmkii daalimiinta waa ka kortay marka nimankaasu niman fara badan ayay ahaayeen marka farabadnaashada iyo quwaduna waa nimco ilaahay weyn in lagu sugtayo aan lagu kibrin ayaa la doonayaa marka wuxuu yidhi fakasarakum wanduruu fiiriyow dhahay kayfa siday kaana aatay caqibatu musidiina kuwa musidiinta ciribtoodii oo rusushii beeniye weeye wain kaana hadday ahaato dhahay daa'ifatun firqo oo minkum idinka idinka mida aamanuu kuwa rumeeyey biladiikii ursiltu bihi la ila soo diray wa daa'ifatun daa'ifana lam yu'minuu aysan rumaynin fasbiruu iska sabru iska sugow dhahay xataa yaxkuma allaahu alla intau ka xugminaayo baynanaa annaga dhexdayna uu ka xugminaayo wa huwa allana khayruulxaakimiina inta wax xugmasaanli u khayr weye waxa uu dhahay haddii daa'ifa idinka idinku jiraan wain kaana hadday ahaadeen daa'ifatun daa'ifo firqo weeye oo minkum idinka idinka mid a ah, aamunuu kuwa rumeeyey biladiikii kii ursiltu bihi soo diray wa daa'ifatun firqana lam yu'minuu aysan rumaynin fasbiruu sabra macnaha ka wadaa tahdiid waaye suga xataa yaxkumallaahu alla intuu ka xugminayo baynana anaga dhexdayna oo midka ahlulxaqa uu ka korina kalena uu ka halaagaayo wahuwa allana khayrulxaakimiina inta wax umisa alligu khayr uga caadilsan weeye marka saasaa sugaysa inuu dhahay gawdoodiyaa noo soo socota casharkeena dambo casharkeenisa intaasuu ka egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu